bsmi اllah الرxmaan الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaة والsلاam عlى rasuuli اllahi الأmiin وعlى آlih وصxaabatih أجmaciin faxadaثanii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu الصaalix bn cabdاllahi الcusaymi غafar allah lah wlahm jamiica bإsnaadi kuli minhm إlى sfyan bn nucayn can amr bn dinar can abi qabuusa mowla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi sala اllah عalayh walih wslem alraaximuuna yarxamuhum الraxman yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi الsma wmin طaraa'iq raxmat raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biiqra'ihim usul اlmutuun khasatan usul xadiid اlmustafa wاrasuul اlmujtaba sala اllah عalayh wcla alih wصaxaabatihi ajmaciin liyafuuzu bisacaadati اlcajl wاlajl fahada huwa almajlis الsadis wثalaaثiin min majalisi iqra'i wa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 waalintijaaci waalqucuud baabkan waxaan kusoo jirnay babun fi adabi almajlisi waljaliis xadiidka caawa wuxuu ka bilaabanayaa siddeed boqol iyo toddoba iyo labaatanaad wa can jaabirin samrata radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi jaabir kunnaa waxaan aheennay idaa ataynaa haddii aan u tagno oon u nimaadno annabiya nabiga sala allahu caleyh waali wasalam jalasa wuxuu fadhiisan jiray axadunaa midkanaga xayu yantahii meeshuu ku ekaado majliska ayuu fadhiisan jiray rawaahu abu daawuuda watirmidi waqaala xadiiun xasan wa huwa xadiiun saxiixun bishawaahidihi wuxuu leeyahay ninka la yihahda jaabinu samra radia allahu tacala canhu nabiga calayhi salaatu wasalaam hadii aan u nimaadno ama masjid ha jooga sida haalibkana saasay ahaan jirtay ama majlis kala ahaadee waxaan ahaan jirnay midkanaga wuxuu samayn jiray meesha majlisku ka egyahay ayuu fadhiisan jiray intuu soo tallaaba dadku soo dhaafa nabiga kama soo agdhowaan jirin sala allahu aleh ali wasalam bal meesha majlisku u jooga ayuu fadhiisan jiray saas iyada ayaana aadaabta majliska qofki soo daaha kadibna dadkii muxuu ahaa uu ka soo hormara waa arrin majliska aadaabtiisa tatalaafa maca dalika dalika saxaabada nabigeena sal ll slm saasay samayn jireen qofku mu'minkaana waa inuu marka ku daydo sidii nabigeenna caleyhi salat slam lagu dhaqmi jiray oy saxaabada kula dhaqmi jireen marka majliska uu jooga saasoo kale in lagu dhaqma ayaa matluub ah weeyaan xadiidkaaaad wacan abi cabdilaahi salmaan alfarisi radi allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi salmaan qaala rasuul rasuulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali laa yaqtasilu ma qabaysto rajulu nin yowma aljumcati maalinta jumca aw yataahara isma nadiifiyo wayataahara ma tahaara qaato ma isnadiifiyo uma intaa kadibna wayataahara u tahaara qaato ma stataca wuxuu awoodo oo min tuhrin isnadiifin iyo tahaara qaadasho ah oo wayadahina kadibna mu sobagaysta ama isma saliideeyo min duhnihi saliidiisii amaba kiraamkiisii guriga u yeelay aw yamusu u taabto min tiibi beytihi gurigiisa tiibka iyo catarka yeelay uma intaa kadibna yakhruju uu soo baxa uu salaada uu u soo baxa falaa yufariqu usan kala dhexgelin bayna anayni laba qof oo isku dhegan uusan kala dhexgelin uusan kala qaadin uma intaa kadibna yusallii uu tukada maa kutiba lahu wixii loo qoray ood ilahi u wa tacala sunan uu tukada uma intaa kadibna yunsitu uu aamuso ida takallama alimaamu imaamka hadduu hadlo bimacnaa ida khaaba alimaam weyaan imaamka hadduu khudbeeyo weeyaane ilaa hadduu intaas sameeyo qufira lahu waxaa loo dhaafaa maa baynahu maaninta iyada ah ama maaninka asaga ah intuu dhaxaysa iyo iwa bayna aljumcati alukhraa iyo jumcada kaloo soo socota inta udhaxayso maalinta iyadoo jumcada jumcada ku xigta intuu dhexayso wixii dembi ahaa ayaa loo dhaafaa weyaan dembigaana waa inuu saqaa'ir ahaado amaba ilaahay subxana wa tacala iska cafiyo amaba waxaa weeyaan qofka intuu la imaado cibaadaad tiro badan cibaadaadkaas ay mukafiraat ahaadaan ee ayaa waxaa weyaan culimmada qaar ay ku qaydayaan weyaan raximahum allah raxmatan marka qofka inuu qabaysto maalintii jumca inuu issoo nadiifiyo catarkii cadaygii timihii dheerigii ahaa cidiyihii iyo wix lamidka inuu iska soo hagaajiyo kadibna uu soo subagaysto saliid ama kareem ama duhniga caadiga aha wix la ah qofki inuu soo marsado intaa kadibna uu qofka waxaa weeyaan soo baxa markuu masjidka imaadana dadka isku dheggan oo isxiga inuusan qofkii intuu dhexmara iga kala mxua sikada intuusan dhihin iyagoon u idmin kadibna uu meel alla meeshuu ka soo masjidka eh, muxuu ahaa istaago kadibna sunnaysto rabbi subxaana wa tacala wuxuu qadaro kadibna imaamka markuu khudbada bilaabo imaamkuu dhegaysta marka qofka isaga ah oo arrinkaas sameeyey haddii arinta ay dhacdo nabigeena sala allahu caleh ali waslem wuxuu ballanqaaday in rabbi uu dhaafa subxaana wa tacaala maa baynahu wa bayna aljumca alukhra maalinta iyadoo jumcada ah iyo jumcada kale intuu dhaxays inuu rabbi subxana wataala dembigiisa dhaafa ayaa ad ilaahay subxana watacala u ballanqaaday cala lisaani rasuulihi sala allah aleh ali wasalam xadiidka aad wa can camr bn shaciibin can abihi can jaddihi camr bn shaciib aabbihiisuu ka wariyey aabbihiina wuxuu ka sii wariyey jaddihi jaddigaas marka jaddiga camr maah waa jaddiga shucayb weyaan jadda abiihi waa cabdulaahi bni camr ibnu caas radi allahu tacala canhuma ana rasuula rsulka al sal qaal nabigeenu wuxuu yidhi laa yaxilu uma bannaano lirajulin nin uma bannaano an yufarriqa inuu mxuu aha kala dhex galo ood kala qaado bayna nayni laba qof dhexdooda ilaa biidnihima inay u idmaan mooyane qofka inuu laba qof kala muxuu ahaa durjiyo ood bartamahooda dhex fadhiisto waxaa weyaan looma ogola umana bannaana ilaa inay u idmaan mooyane rawaahu abu dawuud wtirmidiy waqaala xadiiun xasan wliabi daawuuda w fii riwaayatin liabi daawuuda laa yajlis laa yajlis maxaa idiin qoran nuun kuma yeelo laa yajlisu qofka ma fadhiista bayna rajulayni laba qof dhexdooda ma fadhiista ilaa biidnihimaa inay iyaga u idmaan mooyane ma fariista dhexdooda weyaan oo labada qofoo muxuu ah ama sheeka u socotay ama waa dad walaalo ah ama waa dad ah waa dad isdugsanaan wamaa ilaa daalika inaad bartamahooda marka gasho ood kala dhex muxuu ah jirto inay ku idmaanay soo fariisku yidhahdaan mayne sax maaha weyaan sax maaha weyaan marka taasuu nabigeena alai sla slam aadaabtaasuna baraya xadiidka siddeed boqol iyo soddonaad wa can xudayfata bn ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alla lacana wuxuu nacladay man qof ayuu lacnaday jalasa fadhiista wasata alxalqati xalqada la fadhiyo bartamaheeda qofka fadhiisto nabigeena wuu nacladay sala allahu aleh ali wasalam rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan warawa tirmidi imaam tirmidin wuxuu wariyey can abi mijlazin wuxuu ka wariyey anna rajulan ninbaa qacda fadhiistay wasata xalqatin meel wareegsan oo saasa xalqad u wareegsan oo saa loo fadhiyo xalqada waxaa weeyaan waa silsiladoo kale waa sidaas xalqa saa loo fadhiya anna rajula ninbaa qacada fadhiistay wasata xalqatin meel xalqad ah mxuu ahaa silsilo saa u xihanoo kale ayuu bartameeda fadhiistay fa qaala xudayfatu xudayfa ibnuyamaana wuxuu yidhi radi allahu tacala anhu arda malcuunun waa la nacladay ninkan calaa lisaani muxammadin nebi muxamed arrinkiisa ayaa lagu nacladay sala allahu caleh aw qaala wuxuu yidhi lacana allaahu alla wuxuu nacladay calaa lisaani muxamadin nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam carabkiisa wuxuu ku lacnaday man qof ayuu lacnaday jalasa fadhiista wasat alxalqati xalqada bartameeda fadhiista weeyaan rawahu qaala tirmidi wuxuu yidhi xadiiun xasanun saxiix maxaa idiin qoran xadiiun hoos maxaa idiin qoran xadiidka marka sanad ahaan uma ansixin ka sanad waa xadiid daciifa weeyaan saaha loola socdo baaraka fiikum laakiin aadaabta waxay dhigaysaa qofka dad saa u fadhiya intuu imaado kadib bartamaha u fadhiisto oo muxuu ahaa iyaga u kala xijaabo inay saxahayn waa garan kartaa weeyaan xadiidka aad wa can abi saciidin alkhudri radi allahu tacala canhu qala wuxu yidhi abi saciid samictu waxaan ka maqlay rasuul allahi sal allahu aleh waslam rasuulka alle waxaan ka maqlay samictu waxaan maqlay rasuul allah rasuulka allaan maqlay sal allah alay slam miqul isagoola khayru lmajaalisi majaalista tan ugu khayrka badan awsacuhaa tan ugu waasacsan weeyaan rawaahu abu daawuud ayaa wariyey biisnaadin ayuu ku wariyey saxiixin ee saxiixa calaa sharti lbukhaariyi bukhaari shardigiisana ah waana sida xadiidku ahdi saxiixa weeyaan majaalista la fadhiyo marka waxaa ugu khayr badan majliska intuu waasacsan yahay ugu khayr badan yahay weyaan haddii majliska la kooba qofkii dambe wuxuu ku qasbanaanayaa inuu kan kala gadaashiisa fadhiisto khaasatan haddii loo fadhiyo xalqa saa loo fadhiyo laakiin haddii xalqadii la weyneeyo kullamaa xalqada la weyneeyo qof walboos uu ka hela khayrbadnida markaasay imaanaysaa weyaan saasuu nabigeena cadayna sal allah aleh ali waslem khayru lmajaalisi awsacuhaa wusciga macnawiin uu noqon karaa oo tan liisu waasiciyo oo liisu banneeya oo muxuu ahaa liis ciriirsada ayadna dhankaasna waa lala aadi karaa weyaan xadiidka aad cafwan wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka alle wuxuu yidhi man jalasa qofku fadhiisto fii majlisin boos fadhiisto oo fa kahura u bata fiihi booskaas dhexdiisa laqatuhu dhaadhaciisa hadalka dhaadhaca ah oo meeldhaciisa uu tira bato laqatuhu dhaadhaciisa u bato kadibna yidhaaha qabla an yaquuma intuusan kicin min majlisii booskiisa daalika ka isaga ah intuusan ka kicin dhaha subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk kelimadaas yiraahdo ilaa hadduu jira miya ufira waxaa loo dhaafaa lahu isaga maa kaana wixii ahaaday fii majlisi booskiisa dalik ee kaas aha ah weyaan rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan muxuu leeyahay subxaanaka nasahnaantaada allaahumma allahyow wa bixamdika maa xamdika mahadaadana lala qabo ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaa anta adi mooyane astaqfiruka dembidhaaf ku weydiisanayaa wa atuubu ilayk waan ku towba intaas qofka hadduu yidhaahda dembigiisa waa loo dhaafaa wax alle wix majliska kaga dhacay oo dembi ahaa hadalkii iska dhaadhaca ahaa iyo meeladhici tirada badnaa iyo waxyaabihii kaftanka ahaa iyo wixii qofka hadduu marba yidhahda subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk dembigiis loo dhaafay yuu nabiga alai slat slam marka culimmada qaar waxay leeyihin waa saqaa'irta qaarna waxay leeyihiin waa kabaa'irta laakiin sida raajixa waa sakhaa'irta iyo hadallada noocaas wey rawaahu tirmidi waqaala xadiiun xasanun saxiix xadiiku waa xadiis saxiix weeyaan culimada waxay u yaqaanaa marka eh, ducadaas kafaarat lmajlis booska la fadhiisto kafaaradiisa aya boos boos alla booska aad fadhiisato ood ku sheekayso oo hawla badan aad ku qaabadhigto adiga iyo asxaabtaada waxaa habboon in qofka ducadan uusan hilmaamin subxaanaka allahuma ashhadu an laa ilaaha illaa ant astaqfiruka waatuubu ilayk dembiga marka waa la hufaya waa la dhaafaya rabbi subxaana watacaala qofka maadaamuu dembidhaaf weydiistay ilah ka dhaafaya subxana watacaala kan ayaana kaga sii haboono maxaa yeelay alluu xusu subxaana watacaala alluu nasahay wuxuu alla subxaana watacaala inuusan alla kala qabin ayuu caddeeyey oo cajzi iyo faqiirnimo caddeeyey kadibna ilaahay buu dembidhaaf weydiistay asbaabtii in badanoo ka mid ayuu la imaaday sidaa awgeed xariyun an yuqfara lahu maa waqaca minhu fi dalika almakaan in badan baa lagu sheekaya majaalista wax badan baa ka dhaca wax badan baa mxuu ahaa qofka ka dhaca marka istikfaartaas waxay keenaysaa in dembiga qofka la dhaafo weyaan xadiid sideed boqol iyo saddexiy soddonaad wacan abi barzata radi allahu tacala canhu qala wuxu abi barza kaana rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka allah wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahdo biakharatin ugu dambayn biakharatin saas weyaan muxuu ahaa shaqalka biakharatin ugu dambayn idaa araada markuu doono an yaquuma inuu ka kac min almajlisi majliska iyo la fadhiimo inuu ka kac markuu doono ugu dambayntii nabigu wuxuu dhihi jiray subxaanaka allaahumma ilaahayow nasanaantaada wa bixamdika mahadaada lala qabo ashhad waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa xaqa lagu caabuda inuusan jirin ilaa anta adi mooyane astaqfiruka dembidhaaf ayaan ku weydiisanayaa wa atuubu ilayk waan ku tooba faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi oo saxaabadii nabiga ka mid ah calayhi salaatsalaam yaa rasuululahyow innaka adiga la taquulu waxaad dhahaysaa qowlan hadal ayaad dhahaysaa oo maa kunta aadan ahayn taquuluhu mid yidhaahda fii maa madaa wakhtiyada hore iyo intii aan soo marnay hadal aadan aan kugu aqooni jirin ayaad beryahan dhahdaa qaala nabigan wuxuu yidhi sal allahu aleh wasalam dalika hadalka isaga oo subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka atuubu ilayk kafaaratun dembidhaaf ayuu u yahay limaa yakuunu wix ahaada oo muxuu ahaa xumaan ah oo fi lmajlisi majliska ahaada dalika dikriga isaga ah kafaaratun dembidhaaf ayuu u yahay limaa yakuunu wixii ahaada fi lmajlisi majliska isaga dhexdiis wixii dhaca oo rawaahu abu daawuud ayaa wariyay xadiidka warawaahu alxaakimu imaamu xaakim abu cabdilaahi ayaa wariyey fi lmustadrak cala saxiixayn min riwaayati caaishata radi allahu tacala canha wardaaha wa qaala wuxuu yidhi saxiixu lisnaad xadiidku waa xadiid saxiix bishawaahidihi shawaahid kale ayuu leeyahay oo martabatu sixa uu ku gaaraya weeyaan xadiiaad bishawahidi marka leeyahay oo mxuu ahaa waxaana soo marta mararka qaar xasan waxaana soo mara saxiix xadiika saxiixa waa xadiid shan shari laga helo xadiidka xasanka ahna shantaas shari mid kamid mid ayaa waxaa weeyaan nusnus noqoni kadibna saxiixa madaxa bannaan waa shan shari ayaa laga rabaa xasanka madaxa bannaan waxaa laga rabaa shan sharti oo mid uu yara nusnus yahay waa warcad sowma xadiidka saxiixa liayrihi marka la leeyahy waxaa weya waa xadiid xasan ah xasan kaamil ah oo turuqdiisa ay tira badatay waa xasan xadiidka laakiin ariiqaanu ku yimid ariiq kalu ku yimid ariiq marka leeyahna jid caadi ma ahane waa sanadka rijaashawa rijaasha wariyey waana isku noocaas marka turuqda laisku ururiya ayaa kadibna waxaa la yidhaahdaa xadiidkaas saxiixun bishawaahidihi marhaatiyaal ayuu helay oo la asaga fil ah ayuu helay weyaan saas ayuu marka wuxuu ku noqdaa saxiixun bishawaahidihi xasankana waxaa mararka qaar aad aragtaa xasanun likhayrihi xasanka likhayrihi waxaa weeyaan waa riwaayaat xadiidka soo arooray waa daciif laakiin dacfigiisa iyo mxuu aha turuqda iyo ku yimid waa dacfi munjabirah waa dacfi kabmi kara hadda qofka markuu dhaawac u gaaro dadka qaar waa waa la kabi qaarna waxaa leeyahay waa in la jara xadiidka marka dacfigiisa uu kami karo alxadii aladii laysa dacfuhu shadiid sida mxuu ahaa inta badan mxuu ahaa culamaa cilm almusalax alxadii ama culuum alxadii ay qabaan dad shawaada way jiraan oo waxaa weeyaan laa yaziidu dacfu aw takaruruhu ila dacfan macaani noocaas qaba oo xadiidka haddii marba daciif uu yahay si kasta hadduu kun ariq ku imaado buu kasii qaadaya ilaa ay leeyihiin laakiin laga xoog badan yahay mashaahiirta amaba jamhuuri ahl culuum alxadii waxay qabaan ama culama aljarx watacdiil tacdiil waxay qabaan in xadiidka daciifka ah haddii duruq badan uu ku yimaado duruqda iyada ahna waxaa weeyaan ay dacfigeeda uu khafiif yahay dacfi uusan aad u darnayn oo dad cadaaladooda la duray uusan ku jirin iyo dad lagu tuunsan yahay been iyo waxa weeyaan muxuu ahaa cillo culus ayna jirin fii hadihi alawqaat duruqdaas badan waxay keenaysaa xadiidka inuu kadul ka kaca martabadii daciifka uu u gudba martaba la yidhahda xasanun liqayrihi xasan keligii umah lidaatihi saxiixun lidaatihi wa saxiixun uh, bishawaahidih ow biqayrihi waxasanun lidaatihi waxasanun lighayrihi fadaciifun famawduucun marka maraatibta xadiidka cilmulmustalaxa lagu caddeeyo ayay ka tahay marka markaad aragtid xadiidka saxiixun bishawaahidihi waa xadiid xasan ah laakiin duruq badan ku yimid weeyaan markii aad aragtid xadiiun xasanun lihayrihina waa xadiid daciifa oo dacfigiisan uu muxuu ahay darnayn kadibna duruq iyo muxuu aha badan ku imaaday sidaas weyaan xadiidkan marka waxa ah saxiixun bishawaahidi xadiidka abi barza waa xadiid xasan ah laakiin duruq kale ku soo arooray oo waxa way xadiid kale ay u markhaati kacayaan wa calayhi wuxuu noqonayaa saxiixun bishawaahidihi nacam xadiidka siddeed boqol afar iyo soddonaad wacan ibni cumara radi allahu tacala canhuma ardaa canhu wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma qala wuxu yidhi qaala wuxuu yidhi qallama waxaa aad u yaraatay kaana inuu ahaado rasuulula rasuulka all sala allahu aleh ali wasalam min majlisin meel uu boos uu fadhiyey xataa yadcuu ilaa uu kaga ducaysta bi haaulaa'i dacawaat ducooyinkan soo socda ilaa uu nabi kaga ducaysta waxaa aad u yaraatay inuu boos kaca boos buu nabigu fadhiya calayhi slat slam dhaqankiisa ahayd markuu booskaas ka kaca aad baa u yaraan jirtay inuu ka kaca isagoonan ku ducaysanin ducooyinkan soo socda maxay yihin ducooyinkan marka allaahumma allah yow allaahumma qsim ilaahay uu noo qaybi lana annaga min khashyatika baqitaankaada oon adig kaa cabsannoon kaa baqno maa qayb taxuulu aad ku kala dhex ama aad kala dhex dhigto taxuulu aad ku reebtood kala dhex bihi isaga baynanaa annaga iyo wa bayna macaasiika iyo macsiyooyinkaada dhexdooda ilaahay waa baqitaan qayb baqitaan ah oo xaajis iyo darbi u noqota annaga noo kala annaga iyo muxuu ahaa macaasidannaga ilaahayow na sii weeyaan oo noo qaybi oo qayb ahaan noo qaybi wa min daacatika daacadaada iyo adeecitaankaadana maa qaybna sii weyn tubaliquna aad nugu gaarsiisa bihi isaga jannataka jannadaad aad nugu gaarsiisa wa min alyaqiini yaqiinna waxaad noo siisaa oo noo qaybisaa maa qayb noo sii oo tuhawinu aad ku fududaysid bihi isaga tuhawinu aad ku fududaysid calaynaa dushannaga masaa'iba adunyaa addunyada masaa'ibteeda wamaticnaa amaba allaahuma allayo maticna noogu raaxay biasmaacina maqalkanaga rabbi oo noogu raaxay oo maqalkanaga hana dhaafin oo hanaga tagsiinin weeyaan iyo wa absaarina aragganagana rabbi oo noogu raaxay iyo wa quwatina awooddanaga maa axyaytana intaadna noolaysa ilaahay oo noogu raaxay oo dhagala'aan iyo indhola'aan iyo awoodlaan rabbi oo hana dhigin intaan nool lahay weeyaan wajcalhu rabbiyo waxaad ka yeeshaa intaan soo marran wajcal ka yeel la soo sheegay oo muxuu ahaa waxyaabihii aan soo sheegnay alwaaria mid baaqi ah ka yeel mina anaga baaqi naga ah weyaan macnahaas marka aad u fiirsada wajcal yeel hu wuxuu noqonaya madkuuraadka inta la soo sheegay ayuu u noqonaya weyaan wajcal yeel la soo sheegay waxaad ka yeeshaa alwaaria ay albaaqiya mid baaqi ah mina anaga baaqinaga ah weyaan istimraariyadeeda iyo socodka ay soconaysa oo inala jirayso in dhagihii iyo indhihi iyo awood inoogula raaxayo in waxaa weyaan baqitaankiisa rabbi uu noo hibeeyo baqitaankaasna uu naga reebo oo na kala dhexgala annaga iyo naga nacam iyo wax alla wixii jannada aan ku gaari lahayn oo taaca inuu rabbi wa watacaala nafsiiyo oo baqitaankaas ay sabab nooga noqoto iyo masaa'ibta adduunkaoo kaladuwan oo mid culus iyo mid yarbalah yaqiin aan ku yaqiinsanno inay noo fududayso yaqiinta rabbigu siinaa qofka subxaana watacaala waxay keenaysaa qofka wax badan ay ka fududayso yaqiinta maxaytawaaka aad bay u tiro yaqiinta waxaa weeyaan tan koobaad qul lan yusiibana ila ma kataba allaahu lana huwa mawlaana qofka inayna ku dhacaynin wuxuusan rabbi u qorin subxaana wa tacaala sayid cali radi allahu tacala anhu ardaa waxaa laga waran jiray inuu dhihi jiray waxaad igu baqdingelinaysaan laba maalmood mid ka mida weeyaan waa yowm ilaahay subxaana wa tacaala uu ii qadaray inuu wax igu dhacaan wax la imaada iskama karo geeridiyaa timid wabilahi towfiiq iyo maalin aan lii qadarin inay wax igu dhacaan may soo gaarayaan marka wax khawf ah iyo baqid ah inay timaadaba sax ma ahanba hadal macaanidaas xambaarsan ayuu imaamka leeyahay eh, radia allahu tacala anhu ardaa marka yaqiintaas in lagu hebay intaas la soo sheegay madkuuraadka iyaga marka waxaa weeyaan wajcalhu ka yeel madkuuraadkaas alwaaria mid baaqi ay albaaqi mina annaga weyaan istimraariyadeedii socodka ay socota inay baaqi noqonayso kale ayaa loo jeedtashbiih meesha ku jiro weyaan wajcal rabbi waxaad ka yeeshaa ha'rana aargudashadanaga waxaad ka yeeshaa calaa man duul korkiis yeel anaga anagana dulmiyey oo qof aanna dulminin inaan ka aargudana rabbi ou naga ilaali wansurna rabbi ou noo gargaar calaa man caadana qofkii nala colloobana ilaahay gargaarkii iyo mxuu ah awoodda annaga libinta annaga nasiib weyaan walaa tajcal ha yeelin musiibatana musiibadanagana fii diinina diintanaga rabbi musiibadaha naga gelin walaa tajcal ha yeelin addunya adduunyadan akbara iyo waxyaabaha aan raadinin wax ugu mxuu ahaa ugu weyn ilaah adduunyada ka dhigan weyaan walaa mablaqa cilmina cilmiganaga meeshuu ku dhammaadana adduunye rabbiyow ha ka dhigan weyaan oo adduunye inaanu raadsanno in cilmiganaga halkaas uu ku ekaado rabbiyow naga ilaali weyaan oo kuwa iyaga hanaga mid yeelin walaa tusallit hanugu dirna calayna dushanaga man cadow la yarxamunaa anoo naxariisanayn rabbi hanugu dirin weeyaan rawahu tirmidi ayaa wariyey wa qaala xadiiun xasan xadiidka waa xasanun lighayrihi marka nabigeenna sal allahu aleh ali waslem waxaa aad u yaraan jirtay inuu boos intuu fariis kadib inuusan ducadan ku ducaysan allaahuma aqsim lana min khashyatika ma taxuulu bihi baynana wa bayna macaasiik wa min taacatika ma tubaliquna bihi jannatak wa min alyaqiini ma tuhawinu bihi calayna masaa'ib addunya allahuma matticna biasmaacina wa absaarina wa quwaatina wa quwatina ma ahyaytana wajcalhu lwaaria mina iska firi meeshayada wajcalhu ka alwaaria mid baaqi ah mina anaga oo nala socota wey naga harin wajcal aranaa cala man alamana qof aanan ku ulmin inaad mxuu ka argudato mushkilad weyaan taana rabbiw naga ilaali wansurnaa calaa man cadana cadowga qofka muminka ah ku xadgudbana inuu rabbi libinti iyo gargaarka ka siiyo ayaa idna nabiga weydiinaya calayhi salaat salaam walaa tajcal musiibatana fii diinina musiibooyinka waa badan yihiin qof musiibada waxay ka gashaa maalka qaar waxay ka gashaa mxuu ah awlaadda qaar waxay ka gashaa caafimaadka wamaa ilaa dalika qaarna diinta ka gashaa marka masaa'ibta rabbi oo aad nagu mxuu ahaa imtixaamaysa ibtilaaga rabbi ou diinta naga gelinu nabig dheh yiri sal allahu adduunyadana ha ka dhigin cilmiganaga meeshuu ku yintahoona gaalada waad aragteen cilmigoodoo dhan wuxuu ku yintahooday adduunkaas yaclamuuna daahiran min alxayaati اdunya wahum can اlaakhirati hum haafiluun wa calayhi waxay samaynayaan wax alla wix awood ahaa iyo tamar ah oon lahaayeen inay adduunkan ku raaxaystaan oy maladaadka dhex yaacaan ayay kaga shaqaynayaan marka kuwa iyagoo noocaas rabbiw hanaga mid yeelin ayuu nabiga dhihi jira calayi salatu salaam cadowganagana rabbiyow ha nugu sallidin aananoo naxariisanaynin marka xadiidka waa xadiid xasan likhayrihi marka majaalista intaanan laga kicin in la ducaysto majlis baa la fadhiistay kadibna in muxuu ahaa adkaartaas lala imaado kafaarat lmajlis iyo ducooyinka noocaanoo waaridka ah waxba dhibaato ah kuma sugna weeyaan nabigan waa ka suganta calayhi salaatu wasalaam xadiis aad an ibni cumar radi allahu tacala canhu wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu arda qala wuxu abu hurayra qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi maa min qowmin qolo ma jiraan oo yaquumuuna istaagaan min majlisin boos ka kacaan laa yadkuruuna aanan xusin allaha alla weyne tacaala koraay fiihi booskaas dhexdiisa ilaa qaamuu waxay ka kacaan can mili jiifati ximaarin dameer bakhtigiis oo kale ayay ka kacaan weeyaan ciyaadan billaah wa kaana wuxuu ahaadaa majliskaas lahum iyaga wuxuu u noqdaa xasratan shallayta ayuu u noqdaa weeyaan maalinta qiyaamo rawaahu abu daawuud ayaa wariyey biisnaadin saxiixin xadiidka waa xadiis saxiixa nabigeena sal allahu aleh ali wuxuu leeyahay qolo haddii ay meel fadhiistaan kadibna booska asaga alla aynan ku xusin alla aynan ku xusin subxaanahu wa tacaala ilaa booska isaga waxay kaga kacaan dembigii iyo xumaanta iyo muxuu ahaa qaabdarrida ay ka kacayaan waxay la too tahay dad dameer bakhtiyey ka kacay wax la mid ah ay mxua la mid yihiin weyaan marka xadiidkan wuxuu nagu boorinaya in dikrigaas la daa'imo oo dikrila'aan meel aanan laga kicin weyaan xadiidka siddeed iyo lixii soddonaad wacanhu waxaa laga wari abu hurayra radi allahu tacala canhu ardaa can inabi nabigen wuxuu ka wari sala qaal nabigan wuxuu yidhi maa jalasa ma fariisaan qowmun qola majlisa ma fariisaan lam yadkuru ayna xusin allah alla weyne tacaala koray fiihi aw walam saluu ayna ku salinin calaa nabiyihim nabigooda sala allahu aleh ali slm isaga booska dhexdiisa ilaa kaana waxaa ahaada calayhim dushooda tiratun nuqsaan ayaa dushooda ahaada weyaan fain shaaa allah hadduu doono cadaabahum wuu cadaabayaa wain shaaa hadduu doonana hafara lahum wuu dhaafayaa rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan xadiidku waa saxiix biuruqihi uruqdiisa ay waxaa weyaan xitaa waxaa kala duwan ikhwat alkiraam xadiiun saxiixun bituruqihi wa xadiiun saxiixun bishawaahidihi ma garateen waxaan u baahana marka qof ii kala saaro xadiidka marka la yihahdo saxiixun bituruqihi iyo xadiiun saxiixun bishawaahidihi ma alfarqu bayna saxiixun bituruqihi wa bayna saxiixun bishawaahidihi fadal korna u dhawaaq intaa istaagto laguma maqlayle saasaa koo dhib yar laftiisa shawaahidka marka intee laiskugu tagaa shaahidka marka adiidka xadiidka shaahidka ah, marka shaahid la leeyahay meel waxaa jirta dhowaadhow aad baad u dhowaysa wax yar baa ah fangaryara ku harsan bidax danfiriya aye ka rid aye ninkaasaa kaaga dhawaay waxyar u harsan laakiin meel yar bishawaahidihi fadal waa sax biuruqiina wadada iyo uruqda iyo mxuu ahaa lamara meel shaahid marka la admarka shaahid laleeyahay meel ayaan raadinayaa oo inaad mxuu ishaartaan aad u doonaya meeshayda maxay tahay ashaahidu saxaabiga kala duwan xadiikan lahu shaahidun min xadiii abi hurayra lagu leeyahy ma garatee xadii shaahidan xadiikan ibnu cumar a wariyay tusaale ahaan marka macnihiisa amaba xitaa lafdigiisa ayaa waxaa warina abu hurayra waxaa warina mxuu caaisha radi allahu tacala canhum jamiican soomaadan garan marka xadiikaas waxaa weyaan saxiixun bishawaahidihi xadiiyo kale u markhaati kacayaan oo rag kaleo saxaabada ay wariyeen biuruqihina waxaa weyaan xadiika waa sa saxaabigii waa ibnu cumar laftirkiisa weyaan isagii marka wuxuu ku yimid duruq raggi ka hooseeyey asaga ka sokeeyey ayaa mxuu ahaa jidad kale ugu tagaan laakiin saxaabigi waa saxaabigii farqiga marka shaahidka iyo ariiqa biuruqihi iyo bishawaahidihi farqiga u dhexayn kara kaasaa ugu baarisan weeyaan wallahu aclam ayib xadiidka ieedmxuaha toddoba-iyo soddonaad wacanhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu tacala anhu arda an rasuulilahi sal sl rsulka alle wuxuu ka wari qaal nabigan wuxuu yidhi man qacada qofkii fadhiista maqcadan makaanu fadhi boos fadhiisto lam yadkur aan xusin allah alla weyne tacaala koray fiihi booskaas dhexdiisa kaanat calayhi dushiis waxaa aata min allah alla xaggiis firatun nuqsaan iyo dakana waman ida jaca qofkii saaxdo madjacan meel la saaxdo oo laa yadkuru aan xusin allah alla weyne tacaala fiihi booskaas kaanat calayhi dushiisa waxaa ahaata min allahi lacagistratun nuqsaan rawahu abu daawuud waqad sabaqa qariiban washaraxnaa attirata tiradan waan soo sharaxnay fiihi nuqsaan amaba shallayto amaba utuna ama dakana waxaad tidhahdaba baabu ru'yaa ru'yada ayuu baab yahay iyo wamaa yatacallaqu biha iyo wixii la xiriira ruyada ayuu baabkan u baab oy yar tahay qofka inuu dhowr habeen gudbo isagoonan ruyo arkin dadka intooda badan dad badan baa muxuuha ah ruyada arko dhowr habeenba haddii la soo mara ragga qaarna joogta u tahayba habeen walba ruya arkeen lidalika nabigana sal allah alay slm wuxuu aan jiray salaada fajar markuu tukada wuxuu dhihi jiray man ra'aa minkum ru'ya xali man ra'aa minkum ru'ya xali aa ru'ya arkay markaasaa ru'ya saxaabiga arkaa intuu sheega ayuu nabiga cabiri jiray calayhi salaatu salaam kadibna subax baa la aamusay wuxuu yidhi aniga xalih ruyaan arkay ruyada dheereedo muxuu labada jibriil iyo mikaa'iil intay muxuu ahay kaxeeyaan nabigeena calayhi salatu salaam kadibna ay meelaha badan soo marin jireen oo webiga iyo muxuu ahaa ninka dhagaxaafka lagaga tuuraay iyo dadka ku jiray muxuu tanuurka iyo meelo badan nabiga la soo marin jiray calayhi salatu salaam nabiga ka warramay calayhi salatu salaam kadalika wuxuu ka warramay waxaa weeyaan saasoo kale adi meelo badanaa jireen kaasaan ku kaaftoonna marka ru'yadaas ayuu baab yahay qaala allahu tacala wuxuu yidhi min aayaatihi ilaahay dalaa'ishiisa waxdaaniyadiisa waxaa ka mid ah calaamooyinka lagu garta tawxiidkiisa manaamukum hurdadiinna bileyli habeenka aad hurdaani wanahaar iyo maalintaba aad hurdaan ilahay calaamadiisa ka midta ah wayaan caadiga ahaa oo qiimaha badnaa ayaa hurda dhici markaas wuxuu noqonayaa mayit laa shay wuxuu maqlaa lama arka wuxuu fahmaa lama arka wuxuu dareemaa lama arka wax maanta haddii lagu dul sheekeedo qofka hurda uusan ka kicin wax la sheega waba kama ogson wa qaala nacam xadiid siddeed boqol iyo siddeed iyo soddonaad manaamka dhexdiisa waxa dhacan waad garanaysaan ru'ya dhacdo marka ru'yadaasuu u soo qaatay sheekha cali raxmatullah u soo dariishaday xadiid siddeed boqol iyo siddeed iyo soddonaad wa can abi qaal wuxuu yidhi abu hurayra samictu rasuul allahi rasuulka allaan ka maqlay sal allah aley waslm isagoo lam yabqa ma harin min annubuwati waxyiga ina nabinimada kama harin ila almubashiraat bishaarooyin mooyane ama bishaarayaal mooyane qaala waxaa yidhi wama almubashiraatu bishaarooyinka nabi allow maxay yihiin qaala wuxuu yidhi aru'ya asaalixa waa ru'yada wanaagsan rawaahu lbukhaariy imaam bukhariy xadiidkaa wariyey wax waxyi ah oo dhiman oo dambeeyo lama arka ilaa mubashiraat waxyaaba bashaarooyin ah bashaarooyinkana maxay yihiin waa ru'yada wanaagsan oo qofka mu'minka ah u arka riwaayaadkan waxay leeyihiin ama isagoo loo arko isaga u arka ama loo arko weyaan wa canhu waxaa lagu wariyey raawiga hore abi hurayra radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu abu hurayra ida qtaraba azama qaala wuxuu yidhi wacanhu waxaa lagu wari abu hurayra ana nabiya nabigeena sal allah alay slm qaala nabigan wuxuu yidhi ida qtaraba azamaanu zamanka hadduu soo dhowaado ay qiyaama lam takad ma sigto ru'ya almu'mini qofka mu'minka ru'yadiisa takdibu inay beentowda ama been sheegto wa ru'ya almu'mini mu'minka ru'yadiisana juzun waa qayb oo min sittatin wa arbaciina oo min anubuwata nabinimada kamid mid ah weyn muttafaqun calayh nabigana sal sal slm wuxuu leeyahay qiyaama hadii ay soo dhowaato qofka muminka ah waxaa la yidhi mumin muslim xataa lama dhihin ayaa la yidhi ru'yadiisa inay beenowdo waa ma sigays weyaan waa haaliban runbay noqonaysaa ru'yadana ood ku riyado qofka muminka weliba waa qayb ka mid ah nabinimada iyo waxyiga marka loo qaybiyo qaybood qayb ka mida ah weyaan oo mubashiraadkii qaybta mubashiraadka wa iyada xugun laguma dhiso abcan haddii maanta aad nabigeena aragt sala allahu aleh ali uu ku yidhaahda adiga ahlu janna tahay kow tan labaadna wax salaadaho lagaa rabo lama arko ama salaadihii qayb ka ah ayaa lagaa fuudeeyey ama gabadha xijaabkii adig waa lagaa rafciyey oo nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam wax isu soo ekeeyey ila kama suurageli arrinta ayada ah ku riyooto ma lagu dhamaya cala aliftiraa nabi muxamed sal allahu aleh ali waslm kaba soo qaad waa aman waa waxaan dhacayn lakiin kaba soo qaad haddii sifaatkii nabigeenna calayhi salatsalaam oo sideedii intaad aragto kadibna uu ku yidhahda adiga hebel soomatid hebel hebel haa ahlujannaat waa kow tan labaadna salawaadka tirada badan maadaamaad cibaado badan wax badan la timid salaadda fajrun tuka adiga ama duhurka tuka intii kalena waxa wey masmuuxay kuu tahay xukunkaas ma la qaadanaya abadan haye qofku wuxuu ku riyooday xoolaa ka maqna ama qof baa laga dilay ama dhibaata loo geystay wamaa ilaa daalika nabigu ku riyooda calayi slat slaam wuxuu yidhi nabi moxamed calayi slat slaam qofka ku dhacay ama qofka ku dilay ama qofka waxaa kugu sameeyey waa hebel ina hebel hebel oo halkaa deganoo nooca noocaa lagu dhaqmaya amaba waad xanuunsatay hebel ayaa ku sixray ayaad ku riyootay lagu dhaqmayaa abadan haka yaabinta ayada mubashiraad weyaan marka waa bishaarayaal mubashiraad weyaan mararka qaar waxaa laga yaaba inay noqoto mundiraad mid kuu digta inay noqotona waa laga yaaba qofka oo waxaa wey iyadaba qaybay u noqonaysa ilan haddii ay kuu digta dhanbay mubashir ka tahay maxaa yeelay dembi badanaad ku jirtay xumaanaad samaynaysay dhowr jeer aad ku riyootay jidka iska ilaali meel xun weyaan dhowr jeer baa mubashiraadka qayb ka mid maxaa yeelay mubashir waxay dhan kale ka tahay bilcas oo qofka in xumaan looga digo bishaaray u tahay wanaag inuu aadaya mxuu ahaa loo ishaaraya saas weyaan nacam xadiidka saasuu nabigeen le alai slat slam wa fii riwaayati riwaayadna ku sugan muttafaqun caleyh wa astaqukum ru'yan ru'yada xaggeed kaninkugu runta badan astaqukum xadiian sheekada caadiga marka la sheekaynaa rubadanqofkii inkugu runta badan ayaa ruyadiisna ay ugu run badan tahay weyaan dadka beenaalayaasha ru'yadooda in badan oo mid a ah ma qiimo badna laakiin qofka runlowga inta badan ru'yadiisa runbay noqotaa weyaan riwaayadana saasay caddaysay xadiidku xadiid uu wariyey imaam albukhari wa muslim xadiiaad wacanhu waxaa la wariyay abu hurayra radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rsulka al wuxuu yidhi sal allahu aleh wasalam man ra'aanii qofkii arko filmanaami hurdada igu arko iyo ruyada igu arka fa wuxuu igu arki doonaa filyaqadad sojoodgu arki doonaa weyaan aw amaba kaanamaa waaba isagoo ra'aanii igu arka filyaqadad sojood laa yatamaalu isuma ekaysiiye ashayaanu shaydaanka bi aniga isuma ka ekaysiiye weyaan muttafaqun calayh xadiidkan nabigeena sal allahu aleh waslm wuxuu leeyahay qofka igu arka ru'yada soojaduu arki doonaa soojeed ayuu igu arki doonaa culimmada marka tafaasiir badan bay ka bixiyeen arjaxuhaa maalinta qiyaama inuu nabigeena sal allahu aleh ali waslem in si khaas ah si gooni ah ru'ya khaasa aragti gooni ah in rabbi subxana wa tacala ugu abaalgudaa nabigeena calaih slat slam ood arki doona weyaan ilan rag baa nabiga calaih slat slam la jiraami doona rag baa meel dhow nabiga calayhi sala slam muxuu ahaa meel u dhow degi doona ina aqrabakum minii majlisan yowma alqiyaama axaasinukum ahlaaqan inta ugu akhlaaqda wanaagsan ugu abciga fiican ayaa nabiga cala sla u dhowaan doonta maalinta qiyaama siduu caddeeyey calayhi salaam marka ru'yadaas iyada ah waxay sabab u noqon doontaa oy u noqon kartaa in nabiga qofka u dhowaado inuu arko ru'yo khaas ah ayaa laga yaaba weyaan ayaa muxuu ah saasuu nabigan le alayh slat slam tafaasiirta tafsiir ka mid ah weeyaan wuxuu la tooyey qofkii arkay ilan shaydaanka maadaama uusan nabiga isu ekaysan karin calayhi salaam oo nabi maxamedaan uusan dhihi karin wa calayhi qof nabiga arkay isagoo muxuu ahaa nool ayuu la tooyahay weeyaan saasuu la tooyahay muttafaqun calayh xadiid aad an abi saciidin khudri radi allahu tacala anu arda anahu abi saciid samica nabiya nabiganuu ka maqlay sal allahu aleh ali waslm yaquul nabigola idaa ra'aa hadduu arka axadukum midkiin ru'yan ru'ya ru'yadaasoo yuxibuha uu jecel yahay fa inamaa hiya iyada min allahi tacaala allah xaggiisa ay ka ahaatay weyn mubashiraadkii waa falyaxmad illaaha calayha tan koobaad allah ku mahadiyo alxamdu lilah waliyuxaadi biha ha sheega oo ha ku sheekeeya oo oo ha ku sheekeeyo wa fii riwaayatin falaa yuxadi yuusan ugu sheekaynin biha iyada ilaa man qof oo yuxibu uu jecel yahay weyaan maxaa yeelay qof aad jecesha wanaagsan u sheegtid inta badan dhan fiican buu kuula aadaya oo tafsiir buu ku saarayaa wanaagsan ama adduun ha noqdo ama aakhara ha noqdee laakiin qof muxuu ahaa cadow kula ahood necab aad u sheegto khayrkii a laga yaabaa inuu muxuuha indhaha uu saaro kadibna uu kaa leexiyo yidhaahdo dhankaas weeyaan ood kugu muxuuha murjiyo amaba culimada qaars ay leeyihiin ru'yada tafsiirka hore lagu tafsiiriya inta badan ay noqoto ay yidhahdaan culimada qaar marka qof aad jeceshahay oo khayr kula jecel qof aanan ahayn ru'yadaada ha u ayuu nabiga le calayhi salaatu wasalaam falaa yuxadi biha ila man yuxib qofuu jecel yahi ahayn yuusan ugu sheekaynin weeyaan waidaa ra'aa hadduu arka hayra dalika ru'yadaas midaan ahayn oo ru'yo xun hadduu arka wayaan oo mimaa shay yakrahu uu necab yahay fa inamaa hiya iyada min ashaytaani shaytaan xaggiisa ay ka ahaatay falyastacid ha ka magangala ilaahay weyne subxana wa tacaala min shariha sharteeda walaa yadkurna yuusan u sheegin liaxadin qofna yuusan u sheegin fainaha iyada hadduu mxuuha saas sameeyey fainaha iyada laa taduruhu qofka asaga ma dhibaataysa weyan wax dhibay u karto lama arka weyaan wax dhibna xaggeeda uguma imaanaya muttafaqun calayh marka qofka muminka ah aadaabta loo baahan yahy marka waa noocaas haddii aad ruya saalix aragto inuu qofka allah subxana wa tacala ku mahadiyo haddii in la sheego ay noqotona qof uu jecel yahay asagana jecel inuu sheego un haddii ay xun tahayna qofka inuu ka aamuso ilaahayna subxana wa tacala u sharteeda ka magangala sifadeeda oo cadna gadaal ay noogu insha allah tacala sidii la samayna xadiidkaaaad an abi qataadata radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi abi qataada qaala nabi nabigan wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam alru'ya saalixa ru'yada suuban wa fii riwaayatin alru'ya alxasana ru'yada wanaagsan min allah allah xaggiisa ay ka ahaatee weeyaan waa mubashiraadkii walxulmu dhadhabkana adoo meel kahaada iyo adoo gubana iyo adagoo muxuu ahaa col uu ku haystay adoo xiran iyo adagoo wamaa ilaa dalika adagoo faqri iyo ru'yada dhadhabka ah xulmiga tii hore ruya lagu magacaabay liannaha mubashiraat tan dambe waxaa lagu magacaabay dhadhab weyaan wlxulmudhadhabkana min ashayaan shayaanka xaggiisu ka ahaaday faman ra'aa qofka arka shayan shay shaygaasoo yakrahu uu necab yahay ha afuufa falyanfut ha afuufa can shimaali bidaxdiisa afuufa weeyaan oo ha tufa nafdiga waxaa weeyaan qofka inuu muxuu ahaa afuuf ay la socota ariiq oo kale adhaha oo waxaa weyaan afuufitaan ama tufitaan ay la socota mxuu ahaa qoyaan uu la socdo weyaan ama candhuuf yar ay la socota ha tufa weyaan can shimaalihi bidaxdiis saddex jeer ha yirah weyaan kadibna magan gala min ashaytaani shaytaanka ilaha ka magangala subxana watacala fainaha ru'yada ayada ama xulmigaas ama dhadhabkaas laa taduruhu ma dhibaysa weeyaan muttafaqun calayh idan tan koobaad haddii qofka uu wax wanaagsan arko waa khayr waa sidii la rabay ilaha ku mahadiyo waa sheegnay adaabteedii haddii laakiin wax arka qof saddex qodob ayuu samaynaya tan horta bidax da ayuu muxuu u tufayaa saddex tan labaadna waxaa weyaan ilaahay subxana wataala shaytaanku ka maangelayaa tan saddexaadna waa soo marnayo inuusan qofku sheegin saddexdaas adab ayuu samaynaya weyaan saddexdaas adab ayuu samaynaya weyaan nacam xadiid siddeed boqol saddex iyo afartanaad wacan jaabirin waxaa le radi allahu tacala anhu arda can rasuulilah rsulka al sal allahu calayhi waaalih wasalam qaala wuxuu yidhi daaraa hadduu arka axadukum midkiin alru'ya ru'ya hadduu arko ru'yadaasa yakrah waa uu falyabsuq ha tufo can yasaari badaxdiisa jeer hawaacan dhuftufto weeyaan walyastacid ha magangala billaahi alla weynana min ashaytaani shaytaanka alaaan saddex jeer ilaahay ka magangala weeyaan tan saddexaadna walitaxawal ha ka leexdo ha ka wareego can jambihi dhinaciisa alladii kaasoo kaana u ahaaday calayhi dushiisa rawahu muslim tanna waa muxuuha sifo afraad oo dheeriyaa soo biirtay oo soo korortay oo tahay qofkii inuu taxawul sameeyo midigaad u jiiftay inaad bidax wareegto bidaxaad u jiiftay midig wareegto oo xaaladii xumayd ood ku riyootay adiga oo samasaarsana inaad rabbi subxaana watacaala kuu qabanin oo dhan mxuuaha dhankaad u wareegtay xumaan baad mxuuaha ku riyoot sooma dhanbaad u jiiftay wareegga aad wareegaysid inaad rabbi subxaana watacaala xumaanta ayada kaa wareejiyood wanaag kuu wareejiyo sida marka mxuu aha roobdoonka la samayna oo kale imaamka waxaa sunno ah inuu an yuxawila rida'ahu goiisi inuu mxuu ahaa dhanka kale u rogo ayaa sunno ah weeyaan iyo kadibna ma'muumiintii dadkii ducada alla barya inay ayna saasoo kale samaynaan ayagoo mxuu ahayd yatafaa'aluuna bitaxawuli alqaxti ilaa matarin wa ilaa khayr inuu mxuu ahaa abaartii iyo dhibaatadii in ilaah subxana wa taala uu ka wareejiyo oo roob iyo khayr ila uu wareejiyo sidaasoo kale qofka inuu mxuu ahaa dhanka u jeefmaa dhan kale waxaa weeyaan u saaxda waxaa kaloo ayadna sifo kale oo noo imaan doonta insha allahu tacala in qofka uu mxuu ahaa tukada intuu weyse qaato uu tukada weeyaan xadiidka siddeed boqol iyo afar iyo afartanaad waxaa laga wariy waasila ibnulasqac radia allahu canhu qala wuxuu yidhi waasila qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali inna min acdami alfira been abuurad kan ugu weyn ayuu ka mid ahaaday an yaddaciya inuu sheegta alrajulu qofka inna min acdami alfira been abuurka kan ugu weyn ayuu ahaaday iyo been abuurashada tan ugu weyn ayuu ahaaday an yaddaciya qofku inuu sheegto alrajulu qofka ilaa hayri abiihi aabbihiis oo aabbihii dhalay aabba aan ahayn uu yidhaahdo aabbahay baa kaasa weyaan taas ayaa been qofka u sheegta ugu weyn weyaan ow yuriya inuu tusiyo caynahu ishiisu uu tusiya maa lam tara waxaynan arkin weyaan ow yaquula uu yidhaahda alaa rasuulila rasuulka all sal allahu aleh ali wasalam maa lam yaqul wuxuusan dhihin rawaahu lbukhaari xadiidkan nabigeena sal allahu aleh ali wasalam laba masale ayuu ku caddaynayaa saddex masale ayuu ku caddaynaya masalada koobaad qofka inuu yidhaahda maxamed cabdilaahi ou ahaa inuu yidhahda maxamed maxmuud ayaa la oo qofka magaciisa uu bedelo nasabkiisi caadiga uu bedelo waa muxaram lama ogola nabigeenana sal allahu aleh waslm wuxu le wa been abuur adweyn tan labaadna waxaa weeyaan qofka inuu muxuuah wuxuusan ku riyoonin u yihahdo ku riyooday tan saddexaadna qofka inuu muxuu ahaa wuxuusan nabigeen calayi sala slam sheegin u yidhaahda muxuu ahaa nabi muxamed ayaa waxaa sheegay sala allahu caleh ali wasalam walow niyadiisaasuu badnaata niyad wanaagsanba ha qabee saddexdaas qaybood been abuurtan u weyn weyaan laba su'aal baa meesha imaan karta su koobaad waxaa weeyaan shayga le xilfiga ama qofka qolo ayaa qolo ka tirsan dhaqanka carbeedna wuu ahaan jiray dhaqanka soomaaliyeedna wuu yahay kadalika xitaa ahlucilmiga culimmada ah oo kutubaha alifay waxaad arkaysaa nin sheekh ah oo mu'allifa oon carab ahayn oo laleeyahay sulami waa ree bani sulaym aljucfi waa ree bani jucfi somadan garan waa sidii waa cajam arrinta ayada qofka hadduusan sheeganaynin aabbihiis aabbaan ahayn oo muhimadda ta'aasur iyo ta'aakhi ay tahay wax ishkaal haba yaraata ma wax ishkaal ku sugan ma laakiin waxaa la diidaya qofka inuu yidhaahdo aniga aabbahay waa hebel ina hebel ina hebel isagoo doonaa inuu nasabkiisa badalo laakiin nisbadaas xilfiga ah way jiri jirtay kadalika haddii xataa ay alansaari almuhaajiri haddii ay tahayna wa min baabi wla annairobi qofka albaqdaadi alkuufi haddii magaalo ay tahayna waa min baabi wla laakiin mararka qaar waxaa dhacda qofka inuu mxuu aha u nasab sheegto nasabkiisa asalka qof ah, mxuu aha ku aan ahayn min baabi alxilfi waalta'aasur isagoon ula jeedin inuu nasab bedelo ta ashkaal ma lahan qodobka labaad su-aasha labaad oo imaanaysa waxaa weeyaan qofka dadka yidhaahda waan maleernay an yuriya caynahu laga yaaba dadkaan da'yarka inay weligoodba xataa ay hadda konjor aan sheegno ay xataa fahmin mareerka waxaa weeyaan bidcatun cala bidca bidcatun fowqa bidca qur-aan intaasoo kunoo qur-aan hala waa bidca fatwada sheekhu kale wax badan waad ka dhegaysteen xaliyay u dambaysaan filaya sooma hayn taas bidcay ahayd sooma bidcada waxaa dheeri la sii ah midka weyn oo ah qofka inuu yidhaahdo waan ruyooday oo waxaa ii yimid sheekh fulaan amaba nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa ii yimid wuxuu amar ku bixiyey intaasoo kun oo yaasiin ama intaasoo kun oo muxuu ahaa eh, suura fulaan ah ama intaasoo kun oo yaahuu ah ama intaasoo kun oo wamaa ila dalika in la akhriyo ayaan ku riyooday haddii la yeeli waayano ama abaar baa dhici ama colaad baa dhici ama faqrigaa dhici amaba cudur wama ila daalika inuu sheego an yuriya caynahu maa lam tara marka iyadana waa min acam اfira taana iyadana waa masale khatara tan saddexaadna waaba iska caddahay oo qofka nabiga ku meen murta alai sla slam man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar nam kitaabu salaam salaamta ayuu kitaab yahay salaamta iyo axkaamteeda ayuu kitaaba kitaab kaamil ayuu imaamku caqiday caleyh raxmat ullah muhimadda iyo qiimaha iyo ahamiyadda ay leedahay ayayna ku tusinaysaa salaamta abwaab badan waa noo iman doontaa insha allahu taala baabka u horeeya baabu fadli salaam salaamta fadliga ay leeda ayuu u baab yahay walamri farilisfara biifshaa'ihi ifshaai salaam salaamta in la faafiyo ayuu u baab yahay weyaan fadliga salaamta ay leeda iyo amar lisfaro in salaamta la faafiyo qaala allahu taala rabbigan wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu allay nabi rumayow laa tadkhuluu ha gelina buyuutan guryaha gelina hayra buyuutikum guryihiinna aanan ahayn xataa tasta'nisuu ilaa aad idin weydiisataan ow watusallimuu aad salaamtaan calaa ahliha dadkeeda dadka guryaha iyaga iska lah ilaa aad idin weydiisataan ood salaamtaan ha iska gelin guryahaas weyaan wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi fa idaa dakhaltum haddii taxiyatan salaamid oo min cindi illaahi oo min cindi illaahi alla xaggiis ka ahaatay mubaarakatan barakaysan tayibatin ee wanaagsan weeyaan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu wa qaala tacala alla wuxuu yidhi waidaa xuyitum haddii laydin salaamo bitaxiyatin salaam laydinku salaama faxayu waxaad adinkana ku salaamtaan bixasana minha faxayu waxaad ku salaamtaan biaxsana mid ka wanaag badan minha iyada ow ruduuha ama iyada celiya weeyaan assalaamu calaykum qof hadduu yidhahdo assalaamu calaykum in la yidhaha haddii waraxmatullahi looga darano mxuu ahaa waxay noqonaysaa biaxsana minha weyaan aw ruduuhana waa markii intii isaga uu sheegay lagu kaaftooma wa qaala tacala alla wuxuu yidhi hal ataaka nabi allow muku yimid xadiiu dayfi ibraahiima nabi ibraahim martidiisa sheekadoodii muku timid almukramiina karaamaysnaa id waqti muku timid id waqti cafwan dakhaluu ay u soo galeen calayhi ibraahim faqaaluu kadibna ay yidhaahdeen salaaman nusallim waan salaamayna calayka dushaada salaaman salaamid ayaan ku salaamaynaa qaala uu yidhi salaamun nabadgelyo dushiinna ha aata weyaan ay calaykum ay salaamun calaykum salaamun calaykum khabarkii ayaa muxuu ahaa nacam xadiid siddeed boqol iyo shan iyo afartanaad wa can cabdillaahi bni camr ibn alcaas radi allahu tacala canhuma ana rajula ninba sa'ala wuxuu weydiiyey rasuul rasulka all sal allahu aleh wasalam ayu lislaami islaamnimada kiisa kiiseeba khayrun khayr badan islaamnimada khisaasha islaamnimada islaamnimada khisaal badanba mxuu ay leedahay uu islaamka islaamka marka khisaalkiisa iyo waxyaabaha islaamnimada ay ka kooban tahay kee khayr badan ayu lislaami islaamka kiiseeba khayrun khayr badan ay ayu khisaal islaam islaamka khasladooyinkiisa iyo sifooyinka islaamka kiiseebaa khayr badan oo u fadli badan ula jeedaa weyaan qaala wuxuu yidhi tucimu acaama cunno oo dadka quudiso wa tuqri'u salaama salaamta ood muxuu ahay ku akhriso calaa man qof carafta aad garatay iyo waman lam qof waman duu lam tacrif aadan garanaynin ood salaamku dul akhriso salaamto ayaa ugu khayr badan weyaan labada khasladood ayuu nabigeena sal allahu aleh ali waslem islaamnimada iyo sifooyinka muxuu islaamka amaba muxuu ah anwaacda islaamka ayuu nabiga ka sheegay weeyaan tan koowaad dadka cunno la quudiyo wayucimuuna acaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman waasiira dad noocaas ku camalfalay aa jiro waxaa weeyaan maalin kasta neefgeelqalaan duwal khaliij fuqarada ay wax u maalin kasta qaar aan naqaano wax kalama bixiyaan raashiinkaasay cunnada dadka siiyaan weyaan tan kalena nabigeena sal slm waxaa weeyaan salaamta in qof alla qofki aad aragto aad salaamto ama aqoon ama aqoonin aad baa u sii yaraanaysa iyo afartanaad xadiidka ah can abi hurayrata radi allahu anhu arda can inabiy nabigeena sal allahu aleh waslem qaala nabigeena wuxuu yidhi khalaqa allahu alla markuu umay aadama tacaala koray aadama nabi aadama u abuuri sal allahu caleh waslem qaala rabbi wuxuu yidhi idhab waxaad aadaa ama idhab soco oo tag fasallim waxaad salaamtaa calaa ulaa'ika kuwaa salaam nafarin koox ayuu ula oo min almalaa'ikati malaa'ika ka mida juluusin fafadhiyo ayuu rabbi wuxuu yidhi intaa kuwa u tagta fastamic fasallim waxaad salaamtaa calaa ulaa'ika kuwaas nafarin koox oo min almalaa'ikati ka mid ah juluusin fafadhiyo ayuu rabbi wuxuu yidhi subxana wa tacaala kuwaas u tag ee salaam weeyaan fastamic kadibna dhegayso maa yuxayuunaka waxay kugu salaamayaan dhegayso weeyaan fa innaha iyada taxiyatuka adig waa salaamtaada iyo wa taxiyatu duriyatika salaamteeda weeyaan ama salaamtooda weeyaan fa qaala wuxuu marka assalaamu calaykum saas ayuu marka ku salaamay nabi aadam calayhi salaam fa qaaluu iyana waxay yidhahdeen assalaamu alayka waraxmat ullah saasay waxaa weyaan ayana ugu jawaabeen alaykum asalaam waraxmat ullahi doo kale weyaan fazaaduuhu waxay kordhiyeen waraxmat ullah marka qofka waidaa xuyitum bitaxayatin faxayuu biaxsana minha wruduha muttafaqun calayh xadiiaad وعن أبي cمaرة البراء بن cازب رضي الله تعالى عنهma qال وxuu yihi أmرna rasuل rasuلka wuxuu nafaray بسبcin todoba بciyaadaة المariضi qofka buka inaan booqana watibaaci aljanaa'isi janaasada iyo qofka dhintay inaan muxuu ahaa raacno wa tashmiiti alcaisi qofka hindishooda inaan faraxgelinno oo bogaadinno iyo wa nasfi adaciifi qofka tabardarnu gargaarno iyo wa cawni almadluumi qofka la dulmiyo inaan u kaalmayno iyo wa ifshaai salaami salaamta in muxuu aha la aanfaafinno wa ibraari almuqsimi qofka nagu dhaarto oo wax ku dhaarto wax iyagan annaga aynugu xiran yihiin fulitaankooda inaan u baarinamo samayno waibraar almuqsimi qofka dhaarto loo baarinam fara wuxuu ku yidhi baan ku dhaartee waa raaci inaad marka qofkii u baarinamfasho si aad u dambaabin weeyaan muttafaqun calayhi hada lafdu ixdaa riwaayaati albukhaari bukhaari riwaayooyinku u wariyey mid mid ah weeyaan xadiis siddeed iyo siddeed iyo afartanaad wacan abi hurayrata anhu qala wuxuu qala rasul rasulka wuxuu yidhi sala laa tadkhuluu ma gashaan aljannata janna xataa tu'minuu ilaa aad iimaan kala timaadaan walaa tu'minuu iimaanan lama timaadaan xataa taxaabuu ilaa iska jeclaataan walaa adullukum idin tusiya calaa shayin shay idaa facaltumuuh haddii aad samaysaan taxaababtum aad isjeclaataan afshuu waxaad faafisaan assalaama salaamta baynakum dhexdiinna faafiya weyan rawahu muslim salaamta qof aadan aqoon haddii maanta aad assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu tidhaah mar saddexaad beri dambe wahaakada qofkii qalbigu kaa jeclaanaya qofkaa muxuu ku salaamaya isma taqaanaani marka hore mar labaad mar saddexaad marka dambe waxaa weeyaan niyo magaca isbaranaysaan marka sooma balsaha lagu day dadka muxuu ahaa siliisu barta aqalashee dadka isku dhadhowo mxuu meelaha isku dhow waxaa laga yaabaa laba tukaan laba qofoo muxuu ahaa isku dheggan inay is aqoonin laba guriya iska soo horjeed waxaa weeyaan sanad laba sana dad isla degan oona is aqoonin dad safkan hore kuwada tukada inay is aqoonin wahada alar saas waa ay iska caadi weyta ayada laakiin eh, xiriirka in la wanaajiyo muminiinta xiriirkooda ay u wanaagsanaada ay islaamta qayb ka qaadataa weyaan ay isjeclaadaan siduu nabigeena cadey sal allahu aleh ali wasalam xadiidkan imaam muslim ayaa wariyey xadiid aad waan abi yuusuf waxaa la wariy cbdilah bn salaam radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuul allahi sal allahu aleh waslm nabiga allan ka maqlay yaquul isagoole yaa ayuha nnaas cabdulahi bnu salaam nacam cabdulahi bnu salaam nacam waase ninkii reer yahuudeed ahaa waad garanaysaan oo yahuudda wax badanoo makrigood ahaa oy nabiga ku khiyaamayeen calaih salaat salaam in badanoo ka mid ah caddayn jiray waa ninkii xitaa khiyaamaya muxuu nabiga calaih salaat salaam markii ay yahuud labadii qofo kadibna ay yidhaahdeen haddii aad dadkan ay zinaysaan oo zinada ay ku dhacaan maxay samaynayaan ma diintiina maxay qabtaa oo kitaabkiina maxaa ku qoran kadibna inaan mxuu ahaa wejiga aan madoobayno oon wax fulaan ku samayno oo adig waxbuu u sheegsheegay markaasaa kitaabkeenuu yidhi kadibna gacantuu meel saaray cabdullahi bin salm wuxuu yidhi marka gacanta ka qaaduu yidhi meesha kadibna rajmiga aayatu rajmiga ku taallay in la rajmiyo sida kitaab qur-aanka ugu taalla marka cabdullahi bin salaam ninkaas ayuu ahaa radia allahu tacala canhu arda qala wuxuu yidhi abdullahi bin salaam samictu rasuulah baan ka maqlay sala allah alay slm yaquul nabigeennola yaa ayuha naas wardadow afshuu faafiya asalaama salaamtan waacimuu qudiya acaama cunnadana qudiy wasiliw waxaad xariirisan alarxaama raaximkana xariiriya wasalluu dukada wannaasu dadka niyaaman ayagoo jiif habeenkii tadkhulu waxaad gelaysaan aljannata jannada bisalaami baad ku gelaysaan rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasanun saxiix xadiidka casharkan u dambeeya in sha allahu tacaala oo siddeed boqol iyo tufayl ibnu ubay ibnu kacbin ninkaa la yidhaha tufayl ibnu ubay ibnu kacb qaariga ayaa muxuu dhalay aad taqaaneen saxaabiga annahu tufayl kaana wuxuu ah mid uu tago ama u yimaado cabdulaahi bni cumara saxaabigaas weyn ayuu tegi jiray oo fa wuxuu la kalihi jiray macahu isaga maciisa asuuqa ila suuqi suuquu la kalihi jiray faidaa hadawnaa markaan kalahno waxaa hadla ufayl raximahullah ila suuqi suuqa lam yamura ma mari jirin cabdulaahi ninka la yidha cabdulaahi ibnu cumar calaa saqaain hudhayla saqaadka waxaa weeya waa qofka gada saqata almataac alaabta liidan hudhayda iyo waxyaabaha aan macnaha badan lahayn qof gada ayaa waxa lam yamura ma mara cabdulaahi calaa saqaatin hudhayla walaa saaxibi baycatin iyo qof muxuu ahay wax iibiyo walaa miskiinin miskiinna ma mara walaa axadin qofna ma mara ilaa sallama calayh hudhaylu maraya assalaamu calaykum wuxuu maraya muxuu ahaa miskiin assalaamu calaykum nin waxgada assalaamu calaykum amaba raxmatullahi wabarakatu raaci ama intaa shaqadaaswuusoo kallahaya marka qaala ufayl wuxuu yidhi faji'tu waxaanu imid cabdallah cabdulahi bni cumar baanu imid yowman maalin fastatbacanii wuxuu i weydiistay inaan raaca raacitaanu iga dalbay istatbacanii ay alaba minii an atbacahu inaan raaca ila suuqi suuqa inaan u raaca uga dalbay faqultu waxaan idhi marka maa tasnacu bisuuqi cabdulahi suuqi maxaad ku falaysaa wa anta adigana laa taqifu aadan istaagayn cala albayci bay ma dul istaagaysid oo mxuu ahaa nin bee mxuu aha ka shaqayna ma tihid meel wax lagu iibinana ma istaagaysid walaa tasalu mana weydiinaysid can isilaci mxuu ahaa badeecada qiimaheeda iyo waxay joogta iyo inta lagu kala gatay iyo si ay tahay iyo nooceeda iyo nin wax weydiiyana ma tihid oo mxuu ahaa baabkaa uma socotid walaa tasuumu fiiha iyadana ma gorgoranaysid walaa tasuumu ma gorgoranaysid biha iyada wax sawm la yidhaha ma ma gelaysid walaa tajlisu ma fariisanays fi majaalisi suuqi suuqa meelo la fariisa ayuu leeyahay meelaha nin fariisa ma tihid marka mxuu ah suuq maxaad ka doonaysaa maxaana ka doonaynaa lugooyun sooma shaqala'aan wa aquulu waxaan leeyahay marka bimacnaa qultu waxaan idhi marka ijlis bina ijlis fariisa bina annaga na fariisi inuu marka ku yara tuuro mararka qaar wax dhib weyna ma lahan iyo abaabanin abaabatniga wa kaana tufayl wuxuu ahay daabatnin mid caloolla ayuu ahaa inamaa naqduu waxaan u kallahaynaa min ajli asalaami salaam darteedaan u dan kale oon u soconna lama arko wayaan nusallimu waxaan salaamaynaa calaa man qof ayaan salaamaynaa laqaynahu aan la kulanno ayaana salaamaynaa dan kaleno socona lama arkay ilan ajir badan baan ka helaynaa noo imaan insha allahu tacaala cashar cishriin alaaثiin ajarka laga hela muxuu ahaa waa noo imaan insha allahu tacaala rawaahu malik ayaa wariyey fi lmuwaطa biisnaadin saxiixin xadii uu muxuu ahaa kitaab uu imaamu shaafici xifdiyo waxaa u horeeyey hada alkitaab wahuwa kitaab muwaطa wa awalu shaykhin lilimaam shaafici huwa alimaam malik bn anas imaamu daar alhijra biisnaadin saxiix uu ku wariyay hada wallah aclam wsal allah wslm cala abdi rasuuli mustafa